ahayd ee tartanka loo qabanayay fardaha ama geela iyo waxaa midka ah wuxuu yihi wasabqu badintu fi lkhayli xaggii fardaha marka la joogo ida stawat acnaaquha hadday isqoora leeg tahay oo yani qoortoodu mid walba qoortiisu ka kale qoortiisa ay leeg tahay an yasbiqa axaduhumaa labadii baratamayey midkood inuu ku horeeyo bijuzءi min الra'si qeyb madaxa kamida a madaxan halkan yani luquntii baa loola jeedaa qeyb luquntii kamida inuu ku hormaro ayaa badintii ay noqonaysaa min aluduni wa gayriha madaxaas dhagaha dhagha noqdo yani dhagaha iyo wixii kalaba yani waa in qoortii ama luquntii qeyb kamida neefka ku hormara oo meeshii luquntiisu ay horgaadho loo tartamayey ayaa wuxuu noqonayaa kii badiyey waa markay luquntoodu isleeg tahay wa in ikhtalafa haddayse ku kala duwan yihiin buu yidhi fii tuuli lcunuq qoor dheerida aw kaana dalika fi libil ama beratanku ama waxaan eh, maaragtay tartanka loo qabtay uu geelii yahay uctubira sabqu waxaa laga maaragtay lagu xisaabinayaa badinta a waxaa laga xisaabinayaa bilkaahil kaahilka meesha la yidhahdo waa halkaa labada degood isugu yimaadaan tunka xaggiisaa dambe ee dhabarka qeybtiisaa horaa labada garab halkay isugu yimaadaan ayaa kaahil la yidhaahdaa halkaa duudka qeybtiisaa saraa iyaa la eegayaa bu geelii de luquntiisii kolla kor bay ukacaysaa kolla markuu ordayo ile waa luqunta ha dheero kolla hoos bay ukacaysaa kolla marka hadii la yidhahdo hala eego de waxba maaragtay saanu ma xisaabin karaysi sidoo xadhiggii meesha la dhigay neefka soo horgaari waxa laga yaabaa midna in luquntiisu ay kor jirtay midna ay hoos jirtay kan luquntiisu ay kor jirtaa de xadhigga inuu ka dheeraa baa laga yaba lakin isagu soo horgaari lakin aanad xadhiggii aanu taabanoo deetana halkaa mushkiladu ay ka timaad marka halkaa lagama eegi karay waxaa la eegayaa say u kala markaa ugu kala horeeyaan halkaa degta dabadeed dhabarka qeybtaa hore ee tunka un ka dambaysa halkaasaa laga fiirinaya oo neefka markaa halkaa ku horeeya ayaa dee dheereeyey luquntoodii lama fiirin karayo fardihii hadday kale qoor dheer yihiinna saas oo kale ayuu musanifku ka dhigay laakiin qolyahan sharaxayaa waxay leeyihiin waxa weeye kol hadday fardaha ta luquntood inta badan wax badan ma kala dheer marka hadday kale luqun dheer yihiin intaa unbaa laga jarayaa luqunta baa la eegaya luquntii baa la eegaya marka luquntii la eegana waxaa laga jarayaa hadii markaa kan hor yimid uu yahay kii luqunta dheera intii baa laga jaraya deetana waa la eegaya inta kale miyuu kaga horrey mise kagama horreynin fain maata axadu lmarkuubeyn labadii faras ama labadii halaad wixii dhakulba lagu tartamayey ee la baratansiinayey midkood haduu dhinto qabla algaaya meeshii oo la gaadho intuu dhacay bay ka baxa aayadu waa halkii loo tartamay baطla alcaqdu caqdigii wuu burayde tartan ma jiro haddii intuu dhacay naftiiba ka baxday meeshaa tartan ma yaallo waayo dee macquud caleyhigii baa meesha ka baxay macquud caleyhi meeshan waxa ah shaygan la tartansiinayo iyo qofka eryayo labaduba macquud caleyhi weeyaan waxaa la tartansiinayaa waa labada neef oo lakin neef walba de qof ereyay keliya aanu orday de keligood hala ordaan la ha ordaan la yidhahdo wax ma ansaxayaba caqdigu wa in maata haddii uu geeriyoodo buu yidhi axad raakibayn labadii fuusharaa mid ahaani qaama waarisuhu maqaamahu isaga waa laga dhexlaya kii dhaxalkiisa lahaa hadduu de nin markaa fardafuula yahay kaasaa markaa booskiisii gelaya fain lam yakun lahu waariun cid dhaxasha haddaanay jirin ama aanu de wixiiba garanayn qofkii markaa dhaxalkiisa lahaa istaajara alxaakimu man yaquumu maqaamahu xaakimka ayaa wuxuu ka kiraysanayaa ninkan yani tarikadiisi waxaa laga soo kiraynayaa cid booskiisii gasha si caqdigii uu dee u dhamaystirmo ila waa caqdi lagu yeeshay oo xaq loogu lahaay marka macquud caleyga rasmiga ahi waxa weeyi waa markuubka waa waxa la fushanya haddii markaa isagii uu uu maaragtay dhinto ama meesha ka baxo caqdigii uu buraya raakibku waxa weey waa lagama maarmaan daruuri buu u yahay caqdiga si caqdigii dee uu socdo laakin macquud caleyhiga toos uma aha macquud caleyga xaqiiqi waa wey waxaa la tartansiinaya xaqiiqa ahaan waxaa la tartansiinaya waa labada neef wain kaanat ilmusaabaqatu cala ramyi halkaa wuxuu kaga baxay tartankii baratanka ahaa imikana kii markaa dhoogtanka ahaa ee meel la tooganayay ayuu ugudbayaa wuxu hi wain kaanat ilmusaabaqatu tartanku hadduu yahay cala ramyi ganidda wax la ganaya ama la tooganaya haddii ay tahay lam yajuz banaanaan maayo ikhraaju sabaqi minhuma jaa-izadda ama abaalmarinta in markaa laga keeno xaggooda labadooda dhinac aw min gayrihima ama cid kaleba ay bixiso ilaa calaa ma dakarnaahu fi lkhayr qaabkii aynu tartankii beratanka ahaaba usoo sheegnay ee fardihii iyo keyrkoodba loo loo beratansiinayey shuruudihii aynu usoo dhignay ayay de markii ciwad meeshii uu yaalo shuruudihii oo dhan waa la doonaya oo haddii de keyrkood uu bixinayo de garna waa iska banaanayd waxaa un shuruud ahayd in dee loo kala badiyo ama kii hore un la siinay wixii maarata lagu soo wada sheegay haddii labadooda ay bixinayaanna waa ti muxalilka loo baahna mid ahan hadduu bixinay waa tii caadiga ahay wixii waa sidii oo kale wey shuruudo kalea markaa halkan lasii sheegay wuxu hi walaa yajuuzu banaanaan mayso xataa yatacayana arumaatu ama tatacayana rumatu ilaa iyo la magacaabo dadkan tartamaya tartamayaasha kuwa wax ganaya ganayaasha ah waa in la magacaabo hebel iyo hebel baa tartamaya marka magacadoodii maarata cayntoodii la cayimo kan iyo kan ama hebel iyo hebel laakin reer hebel iyo reer hebel baa tartamaya hadhow reer hebel iyagaa qofka ka soo saari doona warkaasi war shaqeynaya maaha fain kaanuu xisbeyn hadday laba kooxood yihiin kuwan tartamaya lam yajuz banaanaan mayso xataa yacrifa kulu waaxidin ilaa iyo oo uu garto mid kastoo min ra'silxisbayni kabtanka labada kooxood mid kabtankoodu asxaabahu inuu garto kii markaa de waxa weeyaan gruubkiisii ciidankiisii mid waliba waa inuu dee garanaya ciddii uu de maaragtay odayga u ahaa qabla alcaqdi intaan caqdiguma dhicin laakiin laba kooxood baynu utartamaynaa caqdi baynu wada gelaynaa waxbayna maaragtay adiguna baa wataana grub baa wata lakin weli gruubkaygiiba ma garanin wax soconaya ma maxaa la samaynayaa de waa la kala xulanayaa dadkii markii daetana mid waliba ta idin kubad unbaad meesha kulesa ila tartan kale aan kubad ahayn ma aragne dadkii waa la kala xulanayaa meesha joog kolkii nin waliba markaa gruubkiisii ama kooxdiisii uu samaysto ee marka saa xulashadii ay dhamaato markaas caqdigii la wadagelaya ee caqdi horeeyo oo qabla tacyiin الruma ama qabla macrifati kuli kuli min ra'si اxisbeyni asxaabahu iyadoo mid walba maaragtay aanu garanin asxaabtiisii de waa kabtanun bay doonanayn afkaa gaalku baynu kusheegayna inagu magac kalo baynaa samayn soo maha maxaa la odhanaya ya maxay horjoog horjoogana wa waxa laga yaaba in jabhad iyo wax la sawirte ya <laughs> ya <laughs> goojomarkaa agala keen kulley waa af kale iyado lafteeda ya oo kabta kuna muxuu ah maisagoo ka hooseeya ala kuli wa ka markaa waxa weeye ra'siga noqonaya waa inuu xusho ciidankiisi kan kale loo qaabka loo xulanayana waxay yidhahdeen aha intuu mid wixiisi o dhan wada xusho inuu ka xulanayo ma soconayso ilan xarfaanti o dhan bu kaxaysanaya midmid baa loo kala qaadanaya hebel baan doortay ana hebel baan doortay ana hebel baan doortay adana hebel anigana hebel anigana hebel saasaa markaa loo kala qaadanaya markaas kadib baa maaragtay hawshii la gelaya qurcana ma noqonaysa baa qorituurad ilan qorituuradka laga yaabaa in xarfaanti o dhan ay meel isugu geyso marka iyaduna ma soconaysaa l xataa yacrifa kulu waaxidin min ra'si lxisbeyn asxaaba qabla alcaqdi intaan caqdi ku dhicin wey kadib markaa caqdigu dha caqdigu suu dhacayaa caqdigu wuxuu dhacaya mid waliba wuxu kooxdiisa iyo wakiisha aan caqdiga inoo gale way wakiilanaya kana wakiilada soo qaaday labadii markaa labadii kooc ayaa deetana wadagelaya caqdigii wadagelaya walaa yajuuzu ilaa miman yuxsinu ramya caqdigani ka asixi maayo cid ganida garanaysa mooyaane toogashada oo de maarata rididii garanaysa waa inu yahay qofkani qof markaa ridi dabcan waxaan markaa la tooganay de rasaas caadiyan waa lagu tartami karaa oo dee meel lagu tooganayo waxaa kaloo lagu tartami karaa dee ma garanaya iminka meelhen inay jirto dee qori aan kii rasaastaba ahayn laakiin wax yar baa halkaa lasoo dhigayaayo wuxuu leeyahay bahalo yar yar oo markaa meesha mudayo oo ku istaagay ya tu tu imika maba arkab xaggeena kuma arag malaha ma aqaano lamaba isticmaalaan umalaynaya waana muhiim de dee toogashadii qofku baranaya maaragtay iyo dhogtankii marka taas lafteeda waa wa waa lagu samayn karaya ila qofkii wuxuu shiishidiibuu baranaya oo ku tababaranaya wa markaa faaiidele wey walaa yajuusu ilaa miman yuxsinu ramya marka cid markaa ganidii garanaysa haddii qorya lagu tartamayo nin aan weligiiba qori ridin oo aan garanaynba si alla si u ridayo si u maaratay ushiisho kaasi caqdigu ka asixi maayo fain kharaja fi axad xisbeyn labadii kooxood mid hadii lagu dhex arko man laa yuxsinu ramya mid aanay uba bilownan waxba ka aqoon la yuxsano uma bilowno wey ama qofka dee laga xariifsan yahay lakin dee ridi garanaya wax u bilaaban yihiin kaasi waa xisaabta u gelaya laakin mid aan aqoon ba hadii meeshii laga helo batala alcaqdu fiih isaga caqdigii wuu ku buraya deetana wa saqata waxaa ka dhacaya min alxisbi alaakhar kooxdii karana biizaayi isaga ku-aadankiisa waa mid baa ka dhacaya midkii ku aadanaa ayaa dhacaya marka haddii laysku beegbeegay markii hore hebel iyo hebel mid dooro kaasaan doortay dana isaga kala qaadanaya hebel iyo hebelna mid dooro saas haday ahayd kii isaga ku beegnaaye marka horeba lays maaragtay laysku aadiyey iyaa dee dhacaya hadii aan laysku aadinina markii hore hebel baan doortay hebel baan doortay una ay ahayd xaaladdaa iyadaa waa inay ku heshiiyaan qofka qolada kale laga ridayo hadday ku heshiin waaya in caqdiga la iska fasakhay noqonaya markii haddaba kaasi meesha ka baxo halkana mid ka dhaco uma rumaatu bilkhiyaar khiyaar baa caqdigii soo gelay nimankii rumaadda khiyaar b bayna faski alcaqdi wa bayna alimdaa khiyaarkan xagu ka yimid khiyaarkani de wuxuu ka yimid waa tafriqu safqaa dhacay tafriqu safqaa dhacay soo ma ila caqdigu dadka dhum ka dhawada dhexeeyey tafriqu safqu markuu dhacana dee waadigii mushtari waa ki yeelan jiray khiyaarka waa kii yeelan jiray bayna alijaazati walfask marka mar haddii caqdigii sidii loogu talagalay uu noqon waayo qaar meeshii laga saaray khiyaar baa imanaya ah waan ka baxnay caqdigi waan burinay bay inay qola yidhaahdaan way u banaan tahay waa markaynu ta ku socono caqdigu inuu laazim aha ama hadduu caqdigu jaa-is marka horeba ahaa dee nu jacaaladii kala xukun dhigno dee mar walba kaa waa la fasikhi karay walaa yajuusu ma banaana ilaa calaa cadadin min arishqi qadar tuurasho ah oo macluum la garanayo mooyaane qadarka la ganayo qolo waliba ay ganayso waa in la isla garanayo way dhogtamaynaaya kaalada unoo deetana haye gan tuurta waanu tuura haye anaguna waanu toogin anaguna waan toogin halkee waxna ku joogsanaya sax ma ah waa in wax lagu heshiiyo imsal jeer baa qolo waliba ay ridaysa cadad rishq waa in markaa laga heshiiyo inta jeer ee la ganayo sidoo kale intaasoo keliya maahe wa an yakuna cadad lisaabati macluuma inta la doonayo in lala helana iyadana waa in laisla garanayo inta jeere la doonayo inay qolo waliba la hesho ama dee qolada badisay inay la hesho inta la doonayo inay gaadhsiiso masalan labaatan jeer baynu tuuranaynaa qoladii shan iyo toban la hesha ayaa badisay hadday qolaba shan iyo toban ka gaadhsiin weydo haba kala badnaadaan lakin kol haddaan halkii loogu talageli la gaarsi cidana may badin soo garan maysi marka sida loo kala badinayo qaabka loo kala iyadana waa in la sheego isaga inoo sheegi doona qaababkii loo ciyaari jiray fa in shuria buu yidhi haddii la shardiyo isaabatu tiscati min cashara toban tuurasho in sagaal la asiibo maarata lala helo aw casharata min cashara ama toban baa la tuuranayaa toban kaba waa in lala helo toban kaba ciddii la hesha ayuunbaa badisay haddii la yidhahdo lam yajuz caqdu asixi maayo fi asaxi lwajahayn labada wajiye kooda sixada badan khilaaf baa ku yar jira laakiin sida asaxa ma asaxayo sababtoo ah dee toban kiiba toban in lala helaa waa naadir bal marka wax naadira markaad shardido maqsuudkii iyo ujeedadii caqdigu meesha way ka baxaysa ila waxbaa la kala qaadaya meesha toban kiiba toban cidda la helaysaa way yar tahay imaam shaafici oo kale iyo unbaa dee ay ka suuroobeysa laakiin dadka badankoodii ka suuroobi mayso isagu xabadda tobnaad u yar dhaafin jiray ba si aan loo loo ilaynin kolkuu sagaalka ku dhufta ayuu xabadda tobnaad garab marin jiray si aan dee indhaha uu isha isaga duwo oo markii bilowgii dee sheekhu raxmatullaahi ullaahi caleyh yaraantiisii wuxuu ku baasaa ramyiga iyo iyo gabay markaa eh, de waa kii bani u utegay halkaas gabayadii carbeed iyo wixiio maarag <clears throat> iyo rabyigi rabyigii markaa wuxuu u bartay si aan caadi ahayn ilaa toban kiiba toban u de ka gaadhsiin jiray lakin waa inta badan toban kiiba sagaal un buu ku joojin jiray xabadda kalena saasuu u garab marinayay laakiin de dadka badankoodii taama karayaan dadka badankood taama karayaan marka haddii caqdigii sidaa laga dhigo caqdi caqdi aan asixin buu noqonaya kadaaya baa laleeyahay saa adkaynine wejiga kale wuxuu leeyay me waa suuragal in toban kiiba toban la helo ama toban kiiba sagaal la helo maadaama ay suuragal tahay caqdigu ha asaxay buu leeyay waxa le caqdigu waa inuu naadir wixi waa inuu naadir naadir hadduu noqdo maqsuudkii baa meesha ka baxay iyo wixii caqdigan looga dan lahaa wuxuu yihi wa an yakuna waxa kaloo shardiga inuu yahay mada algaradi hadafka waxaan la tooganaya maxanu anagu ya shiishku waa toogashadiid shayga la tooganayo qarbadkan yare meesha lasoo saaraya ama harag ya yoolka yoolku waa ha waa hadafki la sameeya sax wey waxaan markaa yoolka ee la tooganaya waa inuu yahay macluuman intuu jiro intuu jiro muddad yani masaafada uu jiro waa in la isla garanayo halkee la dhigaya ba halka halkee la dhigaya ma boqol mitir ma boqol iyo konton mitir inta la dhigayo waa in laisla garanayo fain shurita haddii la shardiyo dunu miatay diraacin laba boqol oo dhudhun wax ka ya hooseeya hadday arrintu tahay jaaza way banaan tahay de hore leeba baa la genaya mogti leebku markaa intuu gaadhay horta ilaa laba boqol wuu gaadhay laba boqol oo dhudhun laba boqol oo dhundhun markaynu diraacul'aadami kasoo qaadno afartan centimitr buu ku noqonayaa markaas ku dhufat waa sideed boqol oo mitr taqriiban de laba boqol ku dhufo afartan saddex siro soo baxaya so ma sideetan mitir ba waaba sideetan mitir malaha ya laba boqol oo diraac laba boqol markaad afartan ku maxay noqonaysaa sideed kun sideed kun oo centimeter sideed kun oo centimeter wa waa sideetan mitir malaha ya waa sideetan mitir ya boqolba ha laba siro waa laga tuuraya sideetan mit mitr markaa noqonaysa aad bay u yarta sideetan mitr a wax badan maaha sideetan mitr haddaynu kii diraacu nijaarka dhinaacnana sideed iyo afartan centimitr buu noqonaya isagana haddaad laba boqol ku dhufato waa e, sagaal kun iyo lix boqol markaasna lix iyo sagaashan unbu noqonaya lix iyo sagaashan mitr adu waa boqol mitr wax ka hooseya labada kaad qaataba kii najaarka iyo kii diraacul'aadami way iska banaan tahay oo caadi taas iyada waa la maaragtay wax suuragala wey in dee lala helo wa fi ma zaada wixii laakiin intaa ka badan qiila waxaa la yidhi yajuuzu wuu banaayay ilaa miatayni wa khamsiina laba boqol iyo konton dhudhun in la yidhaahdo rubuc lagu sii daro way banaan tahay halkii siddeetanka ahayd boqol laga dhigo halkii siddeetanka ahayd markaad dee rubuc ku darto boqol baa kubi labaatan baa ku biiraya marka wuxuu noqonayaa boqol mitir dii laga dhigo waa caadi ba ayaa la yii waana sida asaxaa wey waayo leebku ilaa intaa waa u gaadhaa wa qiila waxaa kale oo la yihi yajuusu ilaa halaaثimiati wa khamsiina diraacan ma intaa ka badan baa u gaadhayaaba oo waa maxay saddex boqol iyo konton markaynu sideetankii qaadano saddex rubuc oo kalea kusoo biiraya lixda kale boqol iyo afartan mitir ayuu noqonaya lix iyo sagaashankii haddaad qaadatana iyadana de waxaa kugu soo biiraya eh, lixdan iyo halkaas oo kale afara iyaduna boqol iyo lixdan ba iyaduna noqonaysa soo ma lix iyo sagaashankii markaynu de in lamida un ku darna rubcun ka jarno rubuceedii waa afar iyo labaatan markaa ya boqol iyo lixdan bay taqriban meelaasay noqonaysa iyaduna boqol iyo lixdan mitir wax badan wey ya boqol iyo sideed iyo lixdan boqol iyo sideed iyo lixdan a ah, ayib eh, waxaad ku imsaad ku dartay asku dhufatay saddex boqol iyo kontonkan ayaad ku dhufatay eh, sideed iyo afartanki sax wey marka de boqol iyo sideed iyo lixdan way xoogaa way badan tahay markii leebkii la marka waa daciif wey wejigeen wejigan ilaa saddex boqol iyo konton dirac isagu waa daciif baa la yiri halkaa in lagala helaa waa iska naadir baa layihi dad aada u naadira ah, sida saxaabiga cuqbata bn caamir aljuhani radia allahu canhu iyuunbaa meelaha wax gaadhsiin jiray ba la yidhi isagu ilaa afar boqol oo diraac ayuu isagu ka geni jiray ba layihi afar boqol oo diraac waa laban laab labadii boqol isagu ilaa dadka badankoodu halkaa ma gaadhsiinayaan marka da imika marka lagu tartamayo de qori waliba inta mitir gaaro waa la yaqaana qoryihii caadiga ah qori walba inta uu gaaro waa la garanaya markaa meeshiisi meel ka shishaysaaynu ku dhoogtamaynaa caqdigu ku asixi maayo fa in shurita ramyu haddii la shardiyay in loo gano ilaa hayri qaradin yool la-aanba yoolba ma jiro waynu tuuraynaa un deetana wa an yakuuna sabqu cidda badisa inay noqoto ama badintu inay u noqoto liabcadihimaa ramyan kooda markaa leeb fogaada kooda tuuryo fogaada ayuunbaa bediyey in la yidhaahdo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala lam yasix caqdigaasi ma asaxay wax la tooganayaaba haddaanu jirin ee laleeyahay uu keeneebaa tuuryo dheeraada keenee riddo dheer hadii la yidhaahdo saasaynu ku tartamaynaa wuxuu leeyahay sheekhu ma ansaxayo sababtu waa maxay de caqdigan waxaa la doonaya in lagu tartamo lehelidda oo loogu tababarto jihaadki jihaadkiina de iska tuurun ma maaha waxbaa la tooganayaa lahelid baa la doonaya marka meesha haddaan lahelidiba jirin caqdigu ma asaxay bu i isagu muctamadku lakin waa me wa asaxaya muctamadku wuxu ley wa asaxaya maxaa yeelay fogeynta lafteedu marka la jihaadayo waa maqsuud oo cadowga meel fog ninka waxa weeyaan kaga soo tuuri kara iyo dee ninka markaa ilaa ula soo dhawaado aan maarag kasoo tuuri karayni waa kala fiican yiin marka iyada lafteedu waa maqsuud bu leeyahay alibcaadu maqsuudun ayda bu leeyahay muctamadku fogeynta lafteedu waa mid la doonayo oo jihaadkii nafci yeelanayso xataa waxaa la yidhi marka ay ku jiraan dhufaysyada de nin meel fog wax ka soo gaadhsiin kara ayuunba waxa weeyaan wax yeelayn kara wuxuu yidhi waa an yakuuna algaradu waxaa kale oo shardiga garadku waa yoolkiiya inuu yahay fii nafsihi isagu laf ahaantiisa macluuma sifa tilmaantiisa waa in la garanayo eeg markii hore waxaynu soo marnay inta uu jiro masaafada inoo jirayo waa in la garto isaga lafahaantiisana waa in la garanayo sifadiisa macluum aduul dherarkiisa waa in la garanayo walcardi balciisa waa in la garanayo wasamki waa in la garanayo qaradiisa qaradiisa waa in la garanayo ilan qaababka hadhow tale way qaabka loola helaya waa qaabab kala duduwan marka waa in qaradiisiyana la garanayo walirtifaaci haddii dhulka laga taagayo intuu kor u taagnaanayo waa in la garanayo walinkifaadi haddii lasoo laalaadinayo inta uu markaa soo hoobanayo oo min al alardi yani qadarka uu dhulka ka noqonayo dhulka intuu kor uga kacay iyo intuu usoo hoobanayo waa in la garanayo markaa qadarkiisa kor noqoshadiisa iyo soo hoobashadiisa min alardi dhulka uu ka yahay waa in la garanayo marka laba deeqaa buu noqon tahayo mid soo laalaadana wuu noqonaya marka intu dee soo hoobashadiisu inta tahay waa in la garanayo dhulka intu u jirayo haddii wax la taagaya uu yahayna ilan inta loox iyo wax la taagaya sita agga sare lagaga xidhaya waxaan la tooganayo ama loox baa la taagayaa amada gidaar baaba lasoo surayaa marka inta mitire uu kor ukacsanaanayo waa in iyadiina laysla gartaa oo markaa laga heshiiya intaan caqdigu dhicin waxyaalahaas dhami de waxyaalaha markaa keenaya maarata taafiirka ama saameynta kule lahelidda hadduu wixii hooseeya waxaa laga yaaba lahelidiisu inay adkaasto haddii uu xoog u sareeyo lafteedana saas o kale lakin markuu meel dhexe yahay in la helidiisu ay fiicnaataa laga yaabo wa an yuclama bu yihi sheeku waxaa kaloo shuruudii kamid ah in la ogaado ana ramya in markaa ganiddu muxaatatun uu yahay kala jarid aw mubaadaratun ama uhoreyn ama u dheerayn aw munaadaratun ama uu yahay taa isagu uu munaadalada ku eegayo kala badin un kala badin un bay noqonaysaa walaa saasoo lagu afsoomaaleyn karaa mid kasta isaga inoo tacriifin dooneen halkan markaa shardi buu ka dhigay sheekhu qaabka loo xisaabinayo weeyaan badintii qaabka loo xisaabinaya waa sidii waa in qaabkii loo xisaabinayeyna laga heshiiyaa buuri haddaan laga heshiin caqdigu ma asaxaya markaa meesha kasoo baxaysa minhaajkana laftiisu tan shardi buu ka dhigay daahirka cibaaradiisu laakin muctamadku shardi maaha buu leeyahay qaabka loo xisaabinayo maaragtay badintu ma aha shardi haddii la ilaaqo mubaadaradaa uu sheegay ayuu ku dhacaya taa mubaadarada oo ku magacaabay oo in cadad loo dheereeyo ah ayuu ku dhacayaa falmuxaaatu kala jaridu waa maxay an yaxua an yuxaa akaruhumaa isaabatan an yuxaa waa in laga jaro akaruhumaa isaabatan midkooda ama an yaxua badhe an yaxua inuu tuuro akaruhumaa isaabatan kooda la helida badani inti badan la helay min cadad aakhari dan lagu fasiraya bedela cadad aakhari xoogaa cibaarada isasaarkeeda ayaa ishkaal ku jira marka imam nawowi waxay ley minta sidii bedelki araditu bilxayaati dunya min alaakhira oo kale ay bedel alaakhira an yaxua inuu jaro akaruhumaa isaabatan ka inta badan la helay min cadad aakhari badala cadad aakhar tirada ka kale uu la helay inta udhiganta inuu jaro kolka intaa laysku jaro fa lahu ay u baaqi noqdaan cadadun macluumun tiro la ogyahay oo yatafiqaani caleyhi marka horeba laga sii heshiiyey fayandulahu bih ama fayanduluhu bihi kaasuu markaa kaga bediyey nadaladu waa ka qaalib uu ka adkaaday wey fayanduluhu bihi kaasuu markaa kaga adkaanaya marka waa maxay waxaa lagu heshiinayaa waxaynu tuuranaynaa soddon soddon baynu tuuranaynaa keena ka kale shan dheeraada ayaa bediyey keena ka kale shan dheeraada ayaa bediyey taasi muxaataa la yidhahda oo dee dheeraantii maxay kusoo baxaysaa de waa laysku jaraya marka laisku jaro dambi baan kusoo haray shan iyo labaatan jeer baan la helay adiguna sideed iyo toban baad la heshay sideed iyo tobankii marka sideed iyo toban u jaro toddoba isoo haraysa de toddoba jeer oo aan la helay iyaanad aanad waxba uhaynin soo ma toddoba dhibcood baan leeyahay oo aanad adigu haysanin saas weyi marka in laisku dhibce jaro weyaan taas muxaataa la yidhaahdaa marka waxay leeyihiin waa laga heshiinayaa inta la isdheeraanayo lafteeda makii hal dheeraada ayaa badiyey makii shan dheeraadaa badiyey waa intaa lafteeda laga heshiy walmubaadaratu uberetanku ama udheerayntu an yashtariaa waa inay shardiyaan isaabata tusaal tusaal ku bixinaya ka an yashtariaa isaabata casharatin in toban laga gaa lala helo min cishriin iyadoo labaatan la tuuranayo fa u dheereeyo axaduhumaa midkood ilaa isaabati alcashara tobanka tuura e, e, maarata lahelidoodii fa yanduru saaxibahu kii kale taasu markaa kaga qaalib noqon kaga adkaanaya tani waa maxay mubaadaradu waa ninka tiro la dhigay oo la yihi intaasaa waxa weya waxaa la joodinaya toban toban e, jeer qofka la hela ayaa badiyay baa laleeyi labaatan baynu tuuranaynaa ka toban horgaadhsiiya helitaankiisu ay toban horgaadho iyaa badiyey wy xabad buu tuuranaya xabdaa tuuranaysa xabad buu tuuranaya xabdaa tuuranaysa xabad la tirinaya markaa dee tiradii labaatankiina waa la doonay in la gaadhsiiyo isaabaadkiina waa la tirinaya inta jeer aad la heshay qolo walba ay la heshay iyadoo shan iyo toban la marayo hadduu mid tobankiiba la helo <clears throat> midna shan iyo tobankiisi markuu tuurtay uu sagaal la helo shan iyo toban iyo shan toban baa la tuurtay midi toban buu la helay midna sagaal buu le de kaasaa badiyey labaatan waxba la dhamaystiri maayo waxba labaatanka la dhamaystiri maayo waayo qofka toban jeer u badiya tobanka qofka horgaala ayaa badiyey bay ahayd arrintu aslanba horgaadhadana waxaa laga wadaa marka si siman dee tiro siman la tuurtay intood shan iyo toban tuurato oo toban la hesho isagoo weli afar iyo toban tuurto sagaal maraya ma odhanaysid waa kaa badiyey ilan xabad baa udhimanay waa inu isaguna xabadii tuurto hadduu la waayo waad ka badisa laakiin waxaa la yidhi shan iyo toban markaad marayso haddaad toban je toban la heshay isaguna saddex iyo toban uu ma eh, isaguna afar iyo toban uu marayo oo sideed uu la helay dee waad ka ama amaha tuurto ama yaanu tuuran hadduu xataa tuurtuu la helo shan iyo tobankiisii maxay keenayaan dee sagaal buu keenaya markaa waad ka badisay waxba markaa inuu tuurtaa macna ma sameynayso wlmubaadaratu an yashtariaa waa inay shardiyaan isaabata casharati toban in lagala helo min ishiriina labaatan yani ugu badnaan labaatan wey maaa labaatankan loo xadidayaa waxaa loo xadidaya caqdigii baa laazima hadday cidba tobankii gaari weydo maantao dhan miyaa la wadayaa may kolkii labaatan la gaaro hadday cidba toban gaari weydo warskala tegaya ama caqdi cusub baa la wadagelaya caqdigi hore u dhamaado waay fayabdura axaduhumaa midkood u badiyo markaa ilaa isaabat casharati fayanduru saaib markaas ninkii saaxiibkaa uu ka badinaya markuu saa sameeyo wlmunaadalatu tan uu munaadarada sheeku ku magacaabay kutubta kale lagumaba sheegin xataa sheekhu muhadabkiisa weyn kumau sheegin suurada waa maxay an yashtariaa waa in ay shardiyaan isaabata casharatin toban in lala helo min cishriina kamida calaa an yastawfiya jamiica lakin waxaa shardiya labaatanka waa in la wada tuurto marka tani waxay kaga duwan tahay mubaadaradii ma aha ka tobanka horgaada ayaa badiyey maaha labaatan baa la tuuranaya kii toban jeer la hela ayuunbaa badiyey baa lii hadday markaa labadiiba la helaan oo ay tobankii wada gaadhsiiyaan oo hadduu doona mid shan iyo toban ba gaadhsiiyey midna saddex iyo toban gaadhsiiyey cidina may badin kol haddii tobankii la wada helay cidi may badinin ila ka horgaaro lama odhan halka waal labaatan baa la calaa an yastawfiya jamiican wey waxaa meesha shardigu uu yahay in ay dhamaystirtaan labaatankii qolo waliba tiradii ay dhamaystirtaan deetana hadii qola markaa intii la cadadulisaabihii la shardiyay ay qola gaadho qolana ay gaari weydo qoladaa gaari weydo laga bediyey hadday labadiiba gaari waayaan cidimay badin hadday labadiiba gaadhaan cidimay badin iyada taana munaadalaa la yidhaahdaa saynu sheegnayna kutubta badankeedu may qorin wuxuu yihi fayarmiyaani macan jamiica dalika markay taasi dhacdo fayarmiyaani way tuuri jamiica maratay macan dhamaantood buu ujeedaa jamiica dalika tiradaaso kii labaatankii bay tuuranayaan da imaam nawowi nuunka in laga daayahayd bu yastawfiya bay ku cadfantahe calaa an yastawfiya jamiican fayarmiya laakiin waxaad moodaa in si kale la odhan karo oo la odhan karo fadu waa istinaaf fahumaa yarmiyaani way tuuranayaan oo marka waa laga warramaya maaha tacriifkii kamid ba tacriifka udhamaaday almunaadalatu an yashtarida isaabata ashar min ishriin ala an yastawfiya jamiican halkaasu tarifka udhamaaday tarifka udhamaada marka waa hadal cusub marka markaa saas ay dhacdo fa yarmiyaani way tuurayaa macan xaal ay yihiin labadii kooxoodba ama marata labadii qofba jamiica dalika tiradaasoo dhan fain in asaaba kulu waaxidin minhum ashara minhuma alcasharata labadii mid waliba hadduu tobankii helo aw aqala ama mid waliba aw aara baa imanay din hore filaya aw acara ama qoladii labadii qolo mid waliba tobankii ay ka badiso aw aqala ama labadii qolo mid waliba ay tobankii ka yarayso axrazaa sabaqahuma qolo waliba lacagtii iyadu ay dhigtay de way yeelatay oo cidna kama qaadanayso yani sabaqii cidimaysh qofani wiiisi waa haystaa un wey cidina markaa jaaisad may heli weeyaan cidina jaaisad may helin hadii labadiiba ay tobankii gaaraan ama labadiiba ay tobankii ka yaraadaan idina may maarata idina may helin wain asaaba axaduhumaa haddii laakiin midkood uu la helo duuna alcashara tobankii wax ka hooseeya wa asaaba alaakharu ki kalena uu la helo alcasharata tobankii aw fawqaha ama uu dhaafiyo faqad nadalahu wuu ka bediyey saas taasi markaa waa sifadii qaabkii kala badinta qaabka loo kala badinayo waa iyadana in laga heshiiyo sheeku yii waad soo aragtay shardiga kale wa an yakuuna albaadiu minhumaa macluuman waa inuu yahay ka bilaabaya iyaduna waa in la xadido yaa bilaabaya waa in la isla garto wa qiila waxaa la yidhi in shurita dalika hadii la shardiyay cidda bilaabaysa wajaba alwafaau bihi in la fuliyaa waa khasab waa wa wain lam yushra la lafuli la shardinna jaaza way iska banaan tahay waintashaaxa markaa deetana haddii ay fain bay ku waliba fa inta faintashaaxa bay ku ficneed haddii ay markaa isriixriixaan oo anaa bilaab iyo anaa bilaab isku qabtaan uqrica baynahuma waa loo qori tuuri shardigani wuxuu leeyahay cidda hortuuranaysa ama hortooganaysa waa in laga heshiiyo waa in laga heshiiyo haddii aan laga heshin caqdigu ma ansaxay waana sida mukhtasarka musani ku filan ku qoran imaam naw imaam shaafici raxmat ullahi aleyh ayaa wuxuu leeyahay qad raأytu min الrumaati man yaqulu صaaxibu الsabqi awlaa an yabda aw ilmusbiqu lahuma yubdiu ayahuma shaa rumaadda raggii markaa dhoogta ku tartami jiray iyagii de shaafici kamid buu ahaa markaa warkoodii markaa soo guurinaya iyagaa markaa ka fuqaha halkan fuqahada halkan wax laga soo guurinaya waa nimankii arrintan dee shaqada ay u ahayd marka wuxuu yihi raggii rumaadda ahaa waxaan arkayay qaalkood inay leeyihiin ninkan jaa-isada dhigay ama labadooda ha noqde ama mid kale ha noqde iyaa xaq ule cidda bilaabaysa inuu sheego marka hadduu is labadan tartama mid kamida uu jaa-isada dhigay inuu isagu bilaabo xaq uleeyay hadduu mid kale oo maaragtay labadooda ka baxsan jaa-isada dhigayana isagu inuu yidhahdo hebel baa hor bilaabaya iyuu xaq uleeyahay iyay ragga rumaadda ihi ay odhanayeen buu ilan arkay raggii rumaaddaa qaar kamid oo ah sidaa leh iyaan arkay buu yihi walaa yajuuzu fi lqiyaasi cindii ilaa an yatashaarada laakin markaan anigu qiyaaska eego ma banaana aniga agtayda inay shardi dhigtaan oo marka horeba cidda bilaabaysa ay ka heshiyaan mooyaane si kale banaanaan maysa saasaa markaa mukhtasarka ku qoran bal aduu om um kale imika mabu matbuuciisa sidaas si baan ku arkayay <clears throat> kolley baxi baa ku sugan lakin culamadii madhabku de mukhtasarka inta badan sharaxaane mukhtasarkii maadaama ay sidaa ku qoran tahay shardi markaa waxaa muctamad ah in uu arrintan ay shardi tahay oo in laga heshiiya marka hore ay muhiim tahay maxaa yeelay de kolley inuu qof tuurta hor waa lagama maarmaan waynu isla tuuranayna ilan arrin maahe waynu isla tuuranayna hadhowta marka anaa la helay anaa la helay baa lasku qabsanaya kaygii baa ku dhacay me kugu dhicna kaygii baa ku dhacay marka hal mar la isla tuurtaa iyadu ma soconayso ansax ma aha marka inay kala horeeyaan mar hadday daruuri tahay wax lagu kala saaraana aanay jirin oo laysa axadumaa awla biawlaa min alaakar waxa weeye waxaa lagama maarmaan noqday in markaa lasii magacaabo haddii lala qurca lagu kala saarina waxay leeyihiin qurcadii waxaa laga yaaba inay niyad jab keento oo kii laga helay qoriga laga helay uu markaa basaasaysto is ihaahdaba waar malaha waa waa lagaa helaya waa lagaa badinaya oo niyad jab ay keento iyaa dhici karta bay leeyihin kasru qalbi aakhar baa dhacay hadduu dandiya jaban ha dhowtoole markuu waxbaa tuuranaya ila waa laga ya qof de niyadiisi baanay joogin de ha dhowtoole dhinac kale kaxeeyay ba halki baa laga yaaba saasay adigu ku tawjiihiyeen laakiin bal arrintaas naskaa shaafici laftiisuna baxi buu ubaahan yahay qolada kale weji maarata kan dambe wejigan ah waa wajih jiddan arrintani wax weyn ma ahe dhibaato weynna ma keenayso in marka dambeba laga heshiiyo markii caqdigu dhacay kadib yaa hortuuranaya layaa hortuuranaya la yidhahdo hadday ka heshiiyaan waa sax hadday ka heshiin waayeenna in loo qori tuuro wax weyn oo ba'si weyn oo ku sugan iyo niyad jab weyn oo meesha ka muuqanaya ee daahir ma aha marka wejigani waa qawi min xayu nadar laakin de kaasaa muctamada maadaama naskii mukhtasarka musani ku qornaa uu waafaqsan yahay asxaabtu bay markaa rajaxayaano kaasaa muctamadkiiya marka qoladan wejigani muxuu leeyahay hadday marka hore kasii heshiiyeen oo shardi ay sii dhigteen hebel oo adaa hor bilaabaya dee waa sax waa laga maarmaanay sidii lagu socodsiiyo haddaanay markii hore ka heshiiyin caqdigu wuu ansaxaya deetana imikabaha ka heshiiyaan qofka hor tuuranaya hadday isku qabsadaan oo heshiin waayaanna waa loo qori tuuraya deetana kaa qorigu soo baxay ayaa hor bilaabaya qaabkay u tuuranayaan wuxuu yihi wayarmiyaani sahman sahma hal hal maaratay maaratay mar mar bay tuuranayaan qoladana ganaysa haddana qolada kalaa ganaysa kanaa ganaya kanaa ganaya kanaa ganaya kana saas markaa kutuuranay way banaantay tahay taasi waxaa kale ku heshiin karaa kolba tiro ama nuwab waxaa la yidhaha yani intaasoo deer deer ayay ciyaari jiray waa deerka iyo ohan jiray marka yani deerkii waa wey qoladana waxay odhanaysaa an shan markuu kala tuurto ayuu kana shan tuuranay haddana kanaa shan tuuranay haddana kanaa shan tuuranay iyaduna waa caadi qaabkaaso kale inuu heshiiyaan iyaduna waa caadi lakin waxaa iyadu aan markaas wax noqonaynin kani inuu tuurto wixiisii dhamaysto deetana markuu labaatankiisiiba tuurtay oo yihahdo hayaadna imika bilow iyadu waxa la yihi taasi sidaasi markaa sax ma aha waa in tirooyin go-an kolba kan tuurkana u waa kaloo wuxuu yihi wa in sharaa hadii uu shardiyo hadaba bilowgii hore afwan ha yani waxa weeye waa marka aan la shardin haddaan marka hore la shardisanin kan aynu nigu bilaabaya xaq uma yeelanayo inu wixiisi o dhan wada tuurto kan aynu nigu bilaabaya laakin haddii marka hore la shardiyey mid baa dhamaysanaya basi ma laha xaalad ayadaa basi yeelan mayso wuxuu ihi wain shuria haddii la shardiyo an yarmiya axaduhumaa midkood inuu tuurto bijamiici sihaamihi leebabkiisii oo dhan inuu tuurto haddii uu mid maarata la shardiyo midkood loo shardiyo kadib markuu dhamaysto uu ka kalena markaa tuuranayo xubila calaa shard sida ay shardisteen ila wax basiya kuma sugne ayaa lagu xambaaraya markuu labaatankiisii dhamaysto ayuu kana labaatankiisa tuuranayaa waa hadday arrintu shardi hore ahayd lakin haddaan shardi hore jirin sidaa la yeeli maayo waxay noqonaysaa halhal liib halhal ayay noqonaysaa wa an takuuna waxaa kaloo shardiya inay noqoto sifatu rabyi qaabka loo tuuranaya macluumatan waa in iyadana la ysla garanayo min alqarci ma lehelid uunbaa waalkhasqi ma xagtinbaa walkhasqi ma ku dhajid baa ma ku nabid walmarqi maka dusinba walkarmi ma maaragtay saridba waa qaababkii ay de markaa waxa weeyaan eh, leebka loogu tartami jiray wey falqarcu buu ku yihi qarcigu waxa weeye waa da garaaciddii wey huwa isaabatu shab waa inuu shabagii garaacadda meeshii meeshii maxaa la tooganayay waa inuu la helo un bahalki qarci baa la yidhaha ka walkhasqu khasqiguna an yakdisha waa inuu xagto ashanna shanku waxa weeyaan waa haragga gaboobay marka de harag ba inta soo dhigan jirin oo la toogan jirin marka inuu ku dhaco un maaha waa inuu xagtin ugu yaraan uu ku sameeya oo meeshii walaa yahbuta fiihi oo aanu markaa ku sugnaan yani shardi maha inuu ku sugnaadaayo intuu mudo u qabsadaa meesha laakin inuu meeshii xagto haba ka dhacee weeyaan iyadu khasqi oo qarcigiibuu ku xiga walkhasu khasqigu isagu waa ku dhajiro an yahbuta fiihi waa inuu ku istaago ku qotomin weeyaan markaad saa ugu sii dayso waa inuu dhag ku yidhaahdo qabsada hadduu ka dhaco intuu ku dhaco ka dhaco waxa weeyaan lamaad helin inaan la helin ba lagaa soo qaaday khasqi baa la doonaya walmarqu marqigu isagu an yanfuda minhu waa inuu ka dusadi ka dhex dusin ama ka inuu ka tafo walkarmu karmigu isagu de waa in shayga marada la dilaaciyo oo dhinac daraf laga dilaaciya karmi la yidhaahdaa kana waa an yaqtaca darafa sham koonaha darafka markaa qarbedka ama haragga yar inuu dilaaciyo marka maxaa la doonayaa barta kumadaad kaga dhufato nin aan lehelin o soo qaaday halka isaga iyo gidaarka marka deetana ba baa la doonayaa qaybina inay haraggii ku qotooto qaybina ay dhinac marsan tahayo markaa detna asaa ujeexo dee nin nin ka tegay unba meelahaaso kale la helay wa an yakuna inuu noqdo waa kan marka an yaqtaca waa inuu jara buu ku yihi darafa shan haragga darafkiisa iyo dhinaciisa wa an yakuna uu noqdo bacdu nasli birtii qaybteed fi shani haragga mid markaa ku dhacday wa bacduhu qaybtiisa kalena khaarija minhu meel markaa ka baxsan marka waa maxay de waxa weeye eh, leebka wuxuu leya de qaybina waa quri iyo de in oo xaggan hore ah marka nasligu waa birtan hore intan birta baa nasli la yidhaahdaa in markaa haddaba nasligii qaybina haragii koonihiisa ay haysato ku dhacdo qaybina de ay markaa dhinaca kale oo eh, de gidaarki kulba looxiyada wixii kale markaa ka dambeeyey dabaal dul yaalay ayay markaa ku dhacaysaa marka waa koonaha kaga dhac weyan sawt laayo fa yuxmalaani waxaa lagu xambaarayaa oo lagu socodsiinayaa tartankooda calaa maa sharaaa wixii ay markaa iyagu shardisteen ay kala dhigteen iyaa lagu soconaya wuxuu yihi sheekhu wain sharaaa hadday shardisteen isaabata xawaalayi shani haragga hareerihiisa in markaa la asiibo ayaa shardigu ahaa fa asaaba shanna markaasuu haragga laftiisii ku dhuftay aw baciida minhu ama meel ka fog buu ku dhuftay lam yuxsab low loo tirin maayo wuu la waayo ninkaasi waxaa la yidhi baalka waa inaynu hareertiisaa la tooganaya marka da waa inaad agagaarkiisa waa inaad la hesha haddaad ka fogeysana waad la weyday haddaad isagiiba ku dhufatana waad la weyday iyadan wain sharaaa sidoo kale haddii ay shardiyaan alkasqa kasqigu wuxuu ahaa ku qotomin buu ahaa in lagu qotomiyo wa fi lgaradi iyadoo oo yoolkan la tooganayana xasaatun shaw ay markaa dhagax yari uu xagga dambe kasoo haysta ila gidaar maal ku yaalla gidaarkii shaw dhagax baa ku beegan yar dhagax yar baa kusoo beegnaa meeshan u kaga dhacay manacat ama dhagaxaa soo diiday min alkhasqi ku fakharaqa sahmu leebkii meeshii wuu dilaaciyey wasaqada waanu soo dhacay xusiba lahu khaasiqa ninkaa isagaa waa loo xisaabin inuu khaasiqku qotomiye yahay yaa laga soo qaado ninkani wuu la helay meeshii waanu dalooliyey daloolkaasina wuxuu aha dalool ku filan inuu leebku meesha qabsado laakin de dhagax baa soo celiyey oo shaw meel dhagax ku beegan yahay ayuu kaga dhacay meeshii baa la eegay show dhagax baaba meeshii jira dee dhagaxaa soo celiyey buy waa la eegay dadkii ahlukibri markay dha wallahi daloolkani wuu ku filaa inuu baalku qabsado meesha waxaa laga soo qaadaya ninkaasi nin khaasiq ah baa laga soo qaadayaayo ku qotomiyey marka axbadaasi tirada way ugu biiraysa wa in inqaaca alwataru haddii xadhiggii qaansadu u go-o qaansadu waa taas xadhig bay leedahay leebku xadhigan de dabada ku haya madaxiisuna qaasadu saaranya haddaba xadhiggii de waad soo jiidaysaa markaad sii daynayso xadhiggii markuu soo jiiday sii daay is leeyahay ayuu kadh yidhi xadhiggiiba ugo-ay awinkasara qaws ama qaansadii de sidaa marku so way soo laabanaysaa iyaaba jabtay aw istakraqa fi lmaddi ama jiididda uu xadhigga jiidayo ayuu ku talax tegay deetana fasaqada leebkiiba uu dhacay oo de uu soo dhaa siduu u ayuu leebkiiba qaansadii soo dhaafay dhaafayoo markaasuu ka dhacay sii daayo markaa deetana de meelahan ku dhacay oo wuxuu noqday markaa mid aan meel meelba gaadhaynin aw amaba se caradat fii yadihi gacantiisii waxaa kusoo dariday riixun dabayl waxay ku qorantay nusakda matniga iyo ku qorantay lakin sharaxaan haye najmu haabit taa ma qorayo aw habat ama waxaaba dhabatay riixun shadiida dabayl daran farama wuu tuurayoo fa akhtaa wuu la waayey lam yuxsab caleyh lagu tirin maayo o la odhan maayo waad la weyday lagu odhan maayo dhowr suuru kuu sheegay ninkaa xadhiggu u go-ay ee la waayay de wuxuu la waayay xadhigga la go-aye maaha maaragtay waxa weeye dhoogxumo maaha marka waa loogu celinayaa wey kan qaansadu ka jabtayna isagana waa loogu celinaya kan jiidaye deetana leebkii uu markaa meesha soo dhaafo meel dhow ku dhacayna haddaanay farsamo xumo ka ahayna de ay imikuu ka dhacday aanay ahayn garasho la-aan haddaanay ka ahayn isagana waa loogu celinaya labadan masale riixdaa uu sheegay farqi saasoo macno badan samaynayo udhexeeyaa ma jiro saas daraadeed kaygan habadun buu qoraya saan idiin sheegay taa aw habadun buu qoraya aw aw caaradaas riixun shadiidun faraman buu qoraya lakin kuwa aw caradat fi yadihi riixun aw habad riixun shadida soo idin qorayaan labadi ka kala dhigaya marka labadaasi si ay de macno u yar samayso waxaynu ka kala dhigi karnaa fii yadihi tan uu yihi intii aanu tuurinba markii uu tuurayey ayaabay dabayshu dhabatayba oy xoogganayd markaasuu haddana tuuray deetana lebki meel kaluu maray dee dabayshaa duuday baynu leenahay waa loogu celinaya aw habad riixun shadiidana markuu tuuray hadaynu ka dhigno leebkii o dhexda maray hadday dabayli soo dhacdo oy duday iyaduna waa lamido kuwaasoo dhami fa akhtaa haddii uu la waayo lam yuxsab alayhi lagu xisaabin maayo ee waa loogu celinaya wy hadduu la helo ka war wuxuu yihi waa in habat intaa hore o dhan hadduu la helo iyadoo xadhiggii ka go ayuu haddana la helay qaansadii oo jabtay iyuu haddana la helay isagoo so xoog soo jiiday iyuu hadana la helay inta waa loo xisaabinaya maxaa yeele wuxuu kula helay waa a xariifnimadiisa wey laakiin dabaysha markay tahay wain habad riixun shadiida dabayl darani haddii ay dhabanaysay oo faramaa uu tuuray fa asaaba uu la helo lam yuxsab lo loo xisaabi maayo waxay leeyihiin loo xisaabin maayo maxaa yeelay dabaysha ma maamuli karaysid ma maamuli karaysid iyadaana ku weecisay unbaa laga soo qaaday ma aha adiga xariifnimo aada leedahay ba halku meeshu mar haday dabayshu dabayl xooggan ay tahay oo aanad adigu u maare helaynin hadday dabayshu iyo iska yar daciif tahayoo aada yar dhinac raacinayso is leedahay dabiishu aad yar qiyaasaysa intay dabayshu soo weecin karto oo deetna u yar raacinayso markaasoo kale waa caadi bal waa xariifnimo zaa-idood iyado lagu xisaabinaya laakin dabayl xooggan oo laa xiilata fiiha aanad wax xeelad ah ulahayn haddii ay arrintu tahay waxa le waa iska nasiib uune lehelidani waa iska nasiiba xariifnimo maaha markaa lagu tirin maayo wuxuu yihi wain intaqala hadduu gudbay algaradu qaradkiiba hadduu gudbay qaradku waa maxay waa yoolkii la tooganayay baa gudbay biriixi dabayshiibaa dhaqaajisay oo meeshiisii ka dhaqaajiso meel kala geysay fa asaaba mawdicahu halkii ay ka qaaday dabayshu ayuu leebkii kuku maaratay ku qabtay uu la helay wa sharduhu shardiguna wuxuu ahaa in meesha la garaaco oo lala helo xusiba low ninkaa waa loo xisaabinaya la odhan maayo gidaar baad ku dhufatee de waxa weeyaan yoolkii meesha yala kuma waaan leeay yoolkii dabeer baa qaadae meeshu ku dhacay so meeshiisii maaha hadduu ooli lahaa soo lama heleen shardiguna in lala helo ba wuu la helay ninkani wuxuu yihi fain kaana shardu huwa alkhasqa hadii shardigu uu yahay in meesha lagu qotomiyo fahabata sahm leebkii markuu ninkii meeshii la helay baalku ka dhaqaaqay looxi yarayu ka dhaqaaqay wixii buu la helay waaba ku sugnaaday intuu ku muday ayuu ku istaagay walmawdicu meeshan markaa waxa weeye baalku ka dhaqaaqayna fii salaamati algarad xagga adayga wuxuu la adeyg yahay haraggii meesha ka dhaqaaqay xusiba waa loo xisaabay haddii waxaani uu yahay wax markaa baalkii un lamida oo yani loox baabu ahaa looxan iyo haragii waaba isku isku midba maaragtay waxa weya ma kala qalafsanaa ma kala adkaa hadday haddaba sidaa tahay dee hadduu kii kale yaallana uu la heli laha waanu kuqotomin lahaa marka kor hadduu kaba kuqotomiyey waa kugu filan tahay weeyi laakiin haddii arrintu ay dee si kale tahay oo aanay isku salaabo ahayn isku adayg haddaanay ahayn ama ha kuqotomi aanu kuqotominin de garan ma inaan kiiku qutumin lahaa marka kucelin bay noqonaysaa in lagu celiyo ayay noqonaysaa wain asaaba sahmu larda leebkii hadduu dhulka ku dhaco fasdalafa oo haddana danabkaco fa asaaba algarada deetana garadkii uu la helo xusiba lo waa loo xisaabay fi axad ilqawleyni labada qowl ee masalada ku jira mid ahaan waana kii xooga badnaa muctamedka adharka ahaa wey walaa walam yuxsab low loo tirin maayo walaa caleyhi laguna tirin maayo fi lqawl akhar qawl kale siduu leeyay leebkii markuu saa usii daayay ninkii intuu dhulka saa ugu kacay bu haddana saa u danab kacayo markaasuu la helay qawlka muctamedka wuxu le waa loo xisaabinaya maxaa yeelay dee dhulku wax umuu soo kordhinin ee ninkani awooddii ganidiisa ayuunbaa keentay inuu dhulkii intuu ka kaco uu haddana bahalkii ku dhaco qawlka kale wuxuu leeyahay mayane kol hadduu intuu dhulkii ku dhacay uu haddana xaggaa kala tegay in dhulkan iyo waxaan ay caawiyeen ayaa loo malaynaya shaki baa jira in dhulku caawiyey ayaa loo malinaya lahelidani aanay isaga gelidiisii ahayn loo tirin maayo laguna tirin maayo waa loogu celinayaa ayuu qawlka kale leeyahay waayahay hadduu la waayo markaa dhulka intuu la helay uu haddana ka danab danabkacay meel kale iska maro de waa lagu tirinaya waad la weydaa dhulka la hesho waa laleey halkii rawen baal ku dhufato iyoad dhulka kudhufato wuxuu yihi wain sharaa ramya hadi ama wain shuria madhe hadii la shardiyo arramyu can ilqisiyi alcarabiya in laga tuurto qaansooyinkii carbeed awil farisiya ama kuwii eraanida aw amaba se axaduhumaa labada mid ahaani yarmiil wuxuu ka tuuranayaa la yihi can ilcarabiya tii carbeed walaakharu ka kalena can ilfarisiya kuwii eraaniga ahaabuu ka tuuranayaa la xubila caleyh waxay ku heshiiyeen baa lagu ambaaraya waxay ku heshiiyeen iyaa lagu xambaari kani wuxu yidhah inu taha aan ka tuuranaya kani wuxu yidhah inu taha farisiiyada haye saasaa lagu heshiiyey dani isticmaalaya maxaa yeelay wixi isku midu waa waa qaanso waa kala nooc une lakin waa isku de jinsi wey isku jinsi wey waa in alaa lakin imika de qoryihii oo kale haddii laba qori ay kala noqon labadi qori ay kala rido dheer yihiin de isu sax noqon mayso ay kala fiican yihiin ay kala maarata sidii kala jinsi yihiin oo kale midna uu gaadhayo midna aanu gaadhayn oo kale de sax noqon mayso lakin meel ay wada gaadhayaan oo kale hadday yihiin laa bas waa lasoo dhaweyn karaa taasi wa in alaa alcaqda Eh, dabcan mid kalaan de iya aduu midna maaragtay leeyahay diirad leeyahay oo isu saareyso midna aanu lahayn oo kale taasoo kale de waa la diidaya taasoo kale waa la diidaya wa in alaqa alcaqda haddii ay caqdigii iyo heshiiskii iska ilaaqaan oona qaansid noocay noqonaysa sheegin xumilaa calaa nawcin waaxid waxaa lagu wada xambaari isku nooc ama maaratay qaansooyinkii carbeed ama eh, kuwii markaa farisiyiinta ahaa waa inay markaa ka heshiiyaan wain talifa qaws qaansadii haddii ay mid ka kala jabto ka talafto ubdilat waa la bedelaya qaansadu talifa ubdilat iyo ubdila labadaba ad way noo qoran tahay alqaws maaragtay waa taniiska ku badan inta badan waa la taniisiya muanas weeyaan marka qaansadii hadday mid ka kala jabto waa la bedelayaa lamana odhan kara ma bedeli kartid haddii la yidhahdo ma bedeli kartid caqdiguu fasahaaday hataa iyadoo ka jabinba hadduu yar munaasib noqo tu kala soo qaato waa caadi kol dii la nooci un tahay wain maata raami ninkii markaa tartamaya hadduu dhinto batala alcaqdu caqdigu halkan wuu buraya ila lamid ma aha beratankii geela iyo fardaha la beratansiinayay halkaa waxaynu idhi macquud caleyga rasmigay waa markuubka waxaan la saaran yahay bu ah halkan laakiin maaha qaansada iyo leebka maaha qofkan raamiga ee ganaya iyo markaa waxa weyaan macquud caleyhiya halkan hadii markaa isagii meesha uu ka baxo caqdigii wuu burayaa wa in carada buu yidhi hadduu soo dariyo cudurun cudurdaar min matarin rooba ah, aw riixin dabayla ah, aw laylin ama habeen ah jaaza waxaa banaan qaطcu ramyi in tuurashadii la joojiyo inta badan waxay tano kala timanaysaa marka eh, cadad badan lagu heshiyo saddex boqol oo goor baan tuuranayna iyo haye markaa saddex boqol ee goor dhowr maalmood baa laga yaba inay ubaahdaan marka waxa laga jiri matalan maanta waxaan turanaa inta berina intaa berina inta marka hadda marka habeenki yimaado waa la kala tegaya haddii roob iyo wax yimaadaan dee waa la kala tegaya markii markaa cudurdaarkii meesha uu ka baxo ayaa la sii wadaya fain carada hadduu soo dariyo buu yihi cudurun cudurdaar min matarin roob oo kala roob baa soo daatay waa kala yaacaya aw riixin ama dabayl xoogan baa timid oo leebabkii aan saani loo gani karin dabashii marka de ay qaadayso aw laylin ama habeen baaba de soo gal waxba la arkiba maayo jaaza waxaa iska banaan qaطcu ramyi ramyigii in halkaa lagu joojiyo oo yani laysu soo noqdo wey marka qaciga wuxuu la jeedaa taakhiir buu la jeeda maaha in caqdigii laga baxaya maaha dib baa loo dhigayaayo de waxa weeye haddana markii cudurdaarku uu meesha ka baxo ayaa lagu sii dulbinaynaya halkii la marayey وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kubadda waxaa la yidhaa kooxdii lala ciyaarayey hadday maqnaato ama ay habsaanto waa laga bediyey shardiga sax miya de kubadda marka hore in wax lagu kala qaato yaa ogol horta marka hore in lacag lagu kala qaato horta ma la ogolya haddaan de waxba lagu kala qaadanayne sida kalu loolaya waa loo kala bediyey wa iska caadi haddaa doon waa laga mid doontan hadduu mid kale wax iska siinayo oo uu leeyahay qoladii badisaan wax siinaya iyagu lacag iskamay ururin laakiin qof kale ama dawladda ama cid kale ayaa wax u dhigto wax siinaysa waa iska hibo marka hadday da siinayaan qoladii maqnaatay maaha kuwii kale hadday siinayan iyo hadday kuwii maqnaatay siinayaanba waa wa de waa hibo una ma aha meesha maaha tartankan wax lagu kala qaadaya maaha xaq cid uli ma jir markay kubadaya qoladii badisay xaq uma yeelanayso koobka in la siiyo leanna waxani maba aha caqdi musaabaqoo saxa ma ahaba sidiisaba marka haddii la iska siiyo waa hiba u haddii aad gaari kiraysato dabadeed aad ku qaaddo mulkiilihii gaariga isagoo kula socdana aad gaadhigii shil geliso oo uu baaboo magdhow ma lagugu leeyahay daadaa kolka gaariga adigaa geliyay waa wajinaayo eeg maaha damaanulyad maaha lakin waa damaan jinaayo soo garanmaysa markaan lahayn qofki markuu la socdo wixii isagaa gacanta ku haya waa xagga damaanulyad iyo damaanul itlaaf baa kala jira xaggii damaanulyadka ahaa mar hadduu kula socdo lama odhanayo gaadhigii adigaa gacanta ku hayay lama odhanayo lakin kol haddaa adigu dhaqaajisood kaxaysay wixii aada gaadhsiiso waa waxaad adigu geysatay weeyaan markaa damaankii jinaayadaa lagugu yeelanaya ila shaygii qofku gacantiisaba ku haysta dad dhagax ku dhufto jijibiso waxaad ohanaysa sia gacanta ku haya waxba layguma leh waxaa lagu leeyay damaan ljinaaya lagu leeyay maaha damaanulyad lakin waa damaan ljinaaya iyo itlaaf kooxda kubadda imika tartankoodu wuxuu yahay in koob dhexdooda la dhigo ay ku tartamaan koox kastaana konton dollar soo dhigto xukunkeedu muxuu yahy waa sheegay soo mayna sheegi gaadhigii aada raacday ee dhexda ku jabay beddelkiisiina uu kaa soo raagayo lacagtaadii oo dhan maad soo ceshan mise waa la kala qaybin waxaa la samaynayaa waxaa waxaa la eegayaa marka magaaladii aad ka timid ilaa iyo halkaad u socotay kiradeed ujaratulmithigeeda la eegayaa halkaa imika aad taagan tahay ilaa iyo halkaad u socotayna iyadana kiradeedu intay tahay soo ad garan maysid hadday isku mid noqdaan de inaan waxba lagu faa'idayn o kale noqonaysa lacagtaadi waa lagu soo celinay haddii ay markaa wax dhinmaanna intaa dhimantay baa la eegayaayo deetana lacagtaadi masalan adiga markii hore boqol dollar baa lagaa soo qaaday bartika markaad maraysaa gaarigii jabay waad faskiday caqdigii waxaa la eegayaa halkaa ilaa iyo magaalada kale waa imisa marka hadday noqoto masalan waxay noqotay eh, sideetan dollar baa bay noqotay waxaa koo leegayaa magaaladii aad ka timid ilaa iyo magaaladani asal ahaan waa imis adiga boqol laga so lakin asalaan misaa la qaado boqol iyo lixdan bay noqoto soo argi maysi boqol iyo lixdan hadday noqoto halkan ilaa halkana ay sideetan tahay waa kala bar marka waxaad ku leedahay lacagtii aad bixisay kala barkeed boqol dollar oad bixisay konton baad ku leedahay de hada konton iminka i gaadhsiin maysa sideetan ba gaadhay marka horeba saamxad baa lagu sameeyey discounkii markii hore lagu sameeyey wuu kula soconayaa markaa imika konton un baa lagu soo celin deetana soddon kale adu ku darso meeshaadii gaadh wey kol dad caqdigii fasak wuxuu yidhi hadduu dhinto kii hasha saarnaa ama ka dhaco hashii kii kale miyaa la joojinayaa inta qof kale la helaayo hadday hashii ay ka dheerayso iyadaan cidi wadin ya ma u ansaxaya yani waa wa waxay ujeedaa halii la tartansiinayay wey kii markaa hasha fushanaabaa ka dhacay oo dhintay de waa la bedelaya waarifkiisaa meesha soo gelay waaris haddaan jirinna dawladda qof keenaysa marat xaakimka keenaya qof isaga bedelkiisiiya oo de isaga markaa xoolihu ka tegay laga bixiyo oo halkiisi ka tartamo ila waa caqdi laazim kana nin kanaa xaq nin kana wuxu le waxaan ku qasba waa in lala tartamo si aan wixii xaq baan marat xaq baan ulahay inaan maarata lala tartamo wixii aan qaato hadday aan badiyo ha de de joojin de waa joojin saadaashan imika ay sameeyaan dadka qaarkood ee ay abaalmarinta ku bixiyaan ka waran maxay tahay saadaashaasi marka maxaa la saadaalinaya ya he kadibna he isaga marka maxaa laga qaadaya waxba lagama qaadayo may <laughs> may waxbay kala dhiganayaan mise isu kayini waxba lagama qaado haddii lacag labada dhinac ay dhigayaan waa khamaar taas iyadu waxba kama jiraan laakiin hadduu mid iska leeyahay bal hadda saadaaliyo haddaad la hesho lacag baan ku siinaya waa hadal laqwi oo aan macno lahayn hadhow hadduu lacagta siiyana waa hibo lacag uu siiyay unba iska noqonaysa sida in la yidhaha qofka garta tartankaa cidda ku guulaysanaysa waxa uu leeyahay soddon doollar waata aan sheegayno hadalkani wax kasoo qaad male waa hadal laqwiya haddaad badiso hadday aad qoladii aad sheegaysa ay badiso waxba ninkan kuma lihin laakiin hadduu ku siiyo dee waa lacag iska kaasiiye marka laba qof gidaar wada dhistaan meeshii farta la saaraba miyay wada leeyihiin sidii mushtarakaadka kaleba ay u lahaayeen mise qof walba inta isaga soo xigta ayuu leeyahay oo wixii uu rabo ayuu ka samayn karaa oo wuu ya kanjiyeyn kara wuu rinjiyeyn karaa musbaar buu ka taagi karaa gidaarkii aad isla dhisateen intaad lacag isku darsateen aad isla dhisteen aad dhulkiisana isla lahaydeen waad wadaleedi marka wixii aad ku samaysanaysa waa ka heshiisaan de waxbaan iskaga maarata musaabi waan iskaga tagtaaganaya haddaad rinjiyeynayso de rinjiga lagu diidi maayo waa rinjigi waxba dhibaato maaha wixii dhiba baa lagu diidaya laakin masmaarka aad ku taagayso waa inaad ka heshiisaan اktalaf اktilaf اlajir اlmushtarak wاlmustajir waa yahay alasl cadam الrad haye الraajix su-aasha marka ma intan ba qawl اlajir lianna yaday damaan اkhtilaafuhuma fi ijaarat alcayn min xayثu الrad alqawl qawl mustajir ma lfarq ha ajiirkii mushtaraga ahaa hadduu yihahdo wixii waan soo celiyey khilaaf baa ku jiray soo maha ajiirkii mustajirkii hadduu yihahdo waan soo celiyeyna iyadana sheeku khilaaf buu gelin soo maha wuxuu yihi muxuu yihi lama aqbalayo mustaajir waa soo elisa laga dhegeysan maayo mustajirku haddana waan soo celiyey laga dhegeysan maayo adeerkeen baa leeyahay ad kuso celisay alaslu cadam raddi kii shaqaalaha harmarku yihahdo waan kuu soo celiyey khilaaf baa ku jira weliba muctamadkuna uu yahay waada rumaysanaya mal farqu buu leeyay farqiga udhexeeya waa maxay farqigu waa weyn yahay waana waadix yaa sheegay hash kana dantiisu uhaysta kana dantaadu uhayay shayga ninkanaad shaarka udhigta tolayay yuu u tolaya tolmahan yaa ka faaidaya adaa ka faaidaya laakin ninkan gaariga kaa kaxaystay ee kaa kiraystay gaarigu gaariga ayaa ku faaidaya isagaa ku faaidaya markaa nina faaiidadiisa iyo dantiisu uhayay nina adiga dantaada ayuu uhayay ma banaan tahay tartanka gawaaridu haddii dagaalka looga faaidayo hadii dagaal wax looga faaidayo tahay fuqaadu way soo dhaweynayan lakin ada dagaalkii aanay macno kulahayn waxba e eh, musaabaqaadka tartankii qur-aanka ka warran buu yihi tartankii qur-aanka wax aynu sheegayno tartankaa qur-aanka iyo kuwaa kubadda iyo wax yaala waxaasoo dhami waa isku wada mido caqdi musaabaqo ansixi meeshan ma jiro inankii wanka gale haddii waxba la siin waayo oo oh, maasha alla qur-aanka uu fiican yahay jaza kale adigaa wanka galaynaya iska tag la yidhaahdo waxba male ila waxan cabdi ansaxa maahe cabdi ansaxo wax lagu yeelanaya maaha marka marka jaisadii la siinaya inanka waa iska hadiyad maaha wuxuu caqdiga dhin caqdiga musaabiqadaynu sheegaynay shareecadu ay ka sheekaynayso kii badiyay wixii xaq buu uley loomana diidi karo so ada garan maysi waa wax uu yeelanayo badinta uu badiy ku yeelanayo laakiin waxaan kale shuruudihii caqdiga aan kasoo baxay hadday noqoto haddaad tirahdo labadaa kooxood tii badisaan waxaan siinayaa iyo qofkii quraanka aanka tartankaa ku guuleysa waxaasaan siinayaa iyo kii eh, maaratay masale heblaayo karta waxaasaan siinayaa iyo waxaasoo dhami caqdi musaabaqo oo saxa maaha waa iska dhiirigelin marka dhow wixii la siinayo waa u dhiirigelino waa hibayn iyo hadiyad u weeyaan waa caqdiga uu ku mutaysanaya maaha ma soo gelayaa tartankii baabuurta dagaalka taa waynu sheegnay baan umalaynaya de dhiirigelin ha ada lakin dhiirigelin al cala alqitaal ah. dagaalka in lagu tababarto maaa markaa markaa ad markuu leyahy laa laa sabaqa markuu nabigu leeyahay nif waxaad ka hor timid waa muqaabila nas wey sabaq laguma bixin karo saddexdaa waxaanayn bu xadiidku yihi adigina waxaa tiri wax alla wixii mane dhiirigelinayo waa lagu bixinaya wa alla wixii dhiirigelina markaa sax ma noqonayso wuxuu noqonaya qiyaas fi muqaabil nas bu fasid alitibaar baa la yidhaha tichnikadii sida gawaadhida iyo kaarayaasha ka war tartankoodii waanu sheegay wixii baabuurta anfac lehe tartanka lagu tartansiinaya uu faa'iide keenayo waa la ogolyahay xaggii dagaalkii iyo jihaadkii wixii faaide ka keenay alaysa alcaadu muxakam fi mitl hadi ashya acni algasaal iyo wixii lamidka ah alcaada ah waxa odhanaya de qolada wejigii dambe qaadanaysa waqad yustaxsanu hadaha sheekhay kulahaayeen qoladaas alcaadatu muxakama bay gelayin qoladan kale alcaada muxakama waa marka de ereyya la isticmaalo ayaa ereygii baynu waxaynu ku fariisanayna caada lakin mesha waxba lama sheeginba kol dan waxba la shegin waxa male dilaalku sidee buu kusoo gelayaa ilan isagu wax lumay ma soo celinaye sidee maay kuso gelaya soo gelaya ya jacaalada de jacalada halkeynu soo gelin jacaladu wax lumay la raadinayo ma jacaaladu haddaad gidaarkaa ii dhisto qofkii gidaarkaa idhisa waxaa suulaya ma inaan odhani waa jacaalo iyo haddaad waxa ii samaysa waa jacaalo de haddaad iisoo iibisay intaasaad leedahay mana jacaalo ahayn de ha amaad haddaad ii keento qof iga iibsada waxaasaan ku siinaya maxay noqonaysaa jacaalay noqonaysaa de marka wax lu wax lumay un maaha imika waxay sameeyaanba qolyahan carabta marka xajkiya la tago Eh, waxaad arkaysaa basasku odhanaya suuq suuq yaa tegaya suuq yaa ubahan suuq yaa ubahan bay ku ohanayaan waa bilaash baan idinku qaadaya qofkii suuq ubahano waad yaabaysa soonaysa war ninkan ummadda dhan guraya ee suuqyada idin geenaya taloba muxsin weyn baayo idin ixsaan fa waa nin shaqaysanaya suuquu ku geeyo shilin kastood iibsato waxbaa u saaran markuu suuqii ku geeyo <laughs> suuqii markuu ku geeyo madaxyadaadu way u tirsan yihin isagu wuxuu iska ag taagan yahay halka counterka halka xisaabiyaha ayuu iska agtaagay dadkiisu u kaan kaana kaan kaana kaan kaana anigaale wey adna isma hadhow ha wuxuu eegayaa kaasi boqol riyaal bu wax ku iibsaday kaasi shan boqol riyaal bu wax ku iibsaday kaas dhiska wuxuu leeyahay muxu commission buu leeyahy ha adiga waxba lagu dalici maayo tukaanku intuu siin jiray awalba alaabtan ayuu siinaya oo adiga waxba lagu dalici maayo laakiin ninkani dadkiisa qof walba waxa weeyaan waxba usaaran uu kuleeyahay hadhowtoole hadduu idin soo maaratay idinka wax idinka ururin lahaa shan shar riyaal waxba umay noqoteen laakiin kolkaas shan boqol wax ku iibsatay kaniintaa ku ibsatay kaniintaa ku iibsaday dhowr boqoloo riyaal buu helaya taawadu iska sho ku celinaya adna waxaad u haysataa nin ilaahay kuu soo dirayoo eh, <laughs> ku isaan daban wa waa jacaalo wey waa caqdigan jacaalada wey ciddii aad ii keentay ee intaa ku iibsata intaasaad helaysaa wey caqdi jacaalaa ka dhexeeya ma xujatu bian alqawl qawl saaxib thawb ma xujatu bian alqawl qawl alkhayaat ma halkii markii qabaagii iyo iyo baashiiba ma waynaan ka hadal miya ma waynaan adilada mayna maynaa sheegin waxay leeyihiin marka la leeyahay qawl maalik baa la rumaysanayaa alaslu anahu lam ya'dan fi jaclihi qabaan waxaanu nin kani sheeganayo inaanu ogolaan baa de asalku yahay ma mar haddaanu ogolaanin de ninkani markaa waxaan loo ogolay buu soo garan maysi khalaas markaa de waxa weeye in wixiisi ama loogu soo celiyo ama loo magdhabo wixii isdhiman ayuu xaq u yeelanaya halkaas markaa ka raacay qoladan kale eele mayana e waxa weeyaan qawl qowl khayaad ninkan ninkan inuu wax u diray wuu sheegaya wax u idmay imikana tacaddi buu ku sheegaya alaslu cadam tacaddi bay leeyi alaslu cadam tacaddi inaanu ninkani xadgudbin iyaa markaa asal qol waliba asal bay ay raacaysa guriga waan kaa kiraynayaa laakin cid kale kama sii kirayn kartid waan doonaya inaan sheego lakin malaha inti aan markaan caqdulijaaraha ku jirnay maynaan sheegin way kaa qorayaan nootayada kaaga qorayaan ma kirayn kartid shaaficiyadu waxay ku ledahay hadii shardigaa lagu daro caqdigu waa faasid caqdigan kirada laftiisuba fasid bun haddii shardiga ah lagu daro waa qof aad wax ka iibiso oo tiri ma sii iibin kartid waan kaa iibinaya laakiin adigu ma sii iibin kartid ka waran ma ansaxaya ma ansaxaya iib kirayntiina waa saas oo kale weylayno haddaad tiraad qofkii waan kaa kireeyey laakiin adigu ma sii kireyn kartid waa arrin faasida caqdigiina ma ansaxaya bay leeyihiin qofku xaq wuxuu leeyahay wixii uu kaa iibsaday inuu cid aan iyaguna dhibaatadiisa dhibaato ka badan keenaynin inuu kasii iibiyo xaq buu leeyay uma diidi kartid haddaad kiraysatay xor baa utahay inaad sii kirayso laakin waxaad ka kiraynaysaa dee wixii aad adigu ukiraystay oo kale u haddaad intood adigu eh, maaragtay guriga degenaansho ukiraystay haddana mid dameera ku riyo ku xeraynaya aad ka kirayso oo meeshiiba xera markaa xoolaad ay noqoto dee lagaa yeeli maayo ansax taasi wallah aclam